bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm aجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubahaat lilimaam اlcalaamة mxamed ibn cabdilwahaab aلtamimiy raximah اllahu tacaala shubahaadkii ayuu ka hadal galay wuxuuna muqadamo uga dhigtay in uu yiraahdo ilaahay subxaanaه wa tacaala xikmadiisa waxaa ka mida rusul marka uu soo diro acdaa inuu u usamey jiray wuxuu kuusoo sheegay marka acdaadaas aayaadkii qur uu sheegay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni haddana wuxuu sheegay acdaadaasi inay leeyihiin qaarkood cilmi falamaa jaa-athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilmi buu yidhi rusushii markay la timid xujooyin cadcad cilmigoodii bay cilmiga agtooda ahaabay ku farxeen ay ku doodeen qaarkoodna de qaarkoodna inay aftahano yihiin oo ahlu fasaaxa ay yihiin oo sheegay qofkii marka waxaa kaloo kuusii tilmaamay haddana in ilaahay subxaanahu watacaala laakiin qur-aanka uu ku tilmaamay xujo qof mubdila ma keensado ilaa allah ka jawaabo iyadoo tafsiir wanaagsanna alla subxaanahu watacaala baa la soo dego waxay kula soo dego walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiiraa intaa markuu kasoo hadlay ayaa wuxuu haddana tilmaamay weliba shubuhaadka dadka mubdiliinta ah oo mushrikiinta ay wataan laba ayaa looga jawaabayaa buu yidhi midna jawaabna waa iska mujmal midna waa mufasal jawaabta mujmalka waxaa weeyaan buu yidhi in haddii uu aayaad kuula yimaado alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun iyo kale ee uu yidhaahdo ama xadiid aadan ogeyn adiga inuu nebigu yidhi iyo in kale markuu kuula imaado waxaad leedahay marka waxaan ogsoonahay aniga aayadda qur-aankaad ku dul akrinaysaa huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi wa wkharu mutashaabihaat qur-aanku inuu leeyahay aayaad muxkam iyo kuwa mutashaabihaada muxkamkaana badan aslulkitaabna ayaga ah waxaa marka in alle keliya la caabudo oon cid kale lala caabudin oon ambiyada la caabudin oo malaa'igta aan la caabudinna waa muxkam aayaad muxkama ku yimid oon macno kale macno kale aan ixtimaalaynin marka waxaad leedahay laakiin adiga midaan aada sheegaysid haddii aadan ogeyn waayo ma ogtahay middaan xadiidkan ama aayaddan aada sheegaysid waxaa weeyaan inay aayadda xaq tahayna waa rumaynayaa waxaanan ogsoonahay qur-aanka ilaahay inuusa iska hor imaanaynin macnaheedana ma aqaano laakiin waxaan hubaa in aayaadkii muxkamka ahay iyo tan adiga aada sheegaysa inaysa iska hor imaanayninba maxaa yeele qur-aanka tanaaqud ma laha waxaan kaloo ogahay axaadiidta xaggeedana nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaad muxkama inuuna khilaafaynin taasna waa hubaa wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa jawaab mujmala waa taas marka horowna usoo sheegayo sheekh waxa uu yidhi ninka caamiga ah ee marka wuxuu yidhi muwaxidka ah kun oo culamaa lmushrikiin oo ka awood badan yahay maxaa yeeley ilaahay baa wuxuu leeyay wa ina jundanaa lahum lghaalibuun marka cilmigiisa yarka ah wuxuu yidhi kun khuraafi buu uga aqoon badan yahay waana dhacdaa taas haddii xujo layskugu yimaado waxaa weeye khuraafigu meeluu ka baxo ma helaayo cay iyo aflagaado iyo dagaal unbaa unbuu keenayaa cayda iyo aflagaadadana sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu yidhaha minhaaju sunnaha qof kasta waa yaqaanaa cay laakiin xujo iyo cilmi qof walba ma yaqaano soo ma garan haddaad marka aragta nin iska caytamaayo waa qofaan waxba haynin markaas nacam waxba ma haayo wuxuu tilmaamay marka laakiin waxaa loo baqayaa buu yihi qofka muwaxidka ee isagu dariiqii tawxiidka inuu maro rabo hubna aan haysanin oo waxba baranaynin wax dhegaysanaynin kaasaa loo baqaa buu yidhi soo ma garanin marka taa jawaabtii mujmalka ahayd baan soo dhammaynay wa ama aljawaabu almufasal halkan wuxuu ka bilaaba marka shubhooyin dhowr ah oo nimanka mushrikiintii horena nimanka yacni waxaan ujeedaa khuraafiyiinta ah ee shirkiga samaynaya ay aada iyo aada ugu tukumaan kuwaasoo hadda marka si mufasala uga jawaabayaan waxa uu yidhi waama aljawaabu lmufasalu jawaabaha jawaabta faahfaahsan faina acdaء allahi lahm اctiraadaat kahiiraة clى diini الrusuli yasuduuna biha اnnaasa canh wuxuu yidhi jawaabta mufasalka waxaa weeyaan faina acdaء allahi ilahay acdaa'diisa lahum waxa ay leeyihiin ictiraadaatun ictiraadaad waxyaabay uga hor yimaadaan kahiiratun oo fara badan calaa diini rusuli rususha diintooda ila rususha diinta ay ka midaysnaayeen waa tawxiidkee ictiraadaad bay kusoo arooriyaanay ku keenaan yasuduuna bihaa ay uga leexinayaan ictiraadaadkaas annaasa dadka ayay ka leexinayaan canhu dacwadii rusushay uga leexiyaan ayb minhaa waxaa ka mid a ictiraadaadkaas ictiraadaadoo ka cabiray ictiraadaad ama shubah waa isku saas un minhaa waxaa ka mid a qowluhum ay leeyihiin naxnu laa nushriku billaahi shay-an annagu ilaahay cidna lama wadaajino shirki ma samayno bal nashhadu waxaan qirsannahayba annahu laa yakhluqu inuunan abuurin walaa yarsuqu ounan irsaaqin walaa yanfacu ounan anficin oo wax tarin walaa yaduru ounan waxba dhibin ila allah allah mooyaane waxdahu keligiis xaal uu yahay laa shariika lahu wax la wadaagaana arrimahaas ma leh taasaan annagu waa rumaysannahay dhahayaan oo maxaad iga rabtaa uu kuleeyay aniga ilaahay waa aqaanaaye nacam ilaahay waa aqaanaa waa ku dhashay diinta islaamka weligeenna waa soo arki jirnay de ilaahay yacni inuu wax arsuqo waa ogahay ilaahay inuu wax abuuro waa ogahay inuu isaga iyo annaga inuu ilaahay naleeyahay waa ognahay ayb qaar baa laa ilaha illa allahu macnaheed la yidhi oo yidhi yacni ilaahayba annaga yacni ilaaha naleh ilaaha naleh soo maahan uu kuleeyahy nacam annaga ilaaha naleh soo ma aha nacam hadduu u batana wuxuu ku leeyay laa ilaha illa allahu ilaah ma jiro ilaah maahan nacam ama waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yacni macaanidii dhabta ayda ah kelimada tawxiidka uunan fahamsanayn ayb wa ana muxamedan muxamedna eh, sala allahu alayh waali wasalam nebi moxamed laa yamliku linafsihi naftiisa inaanu u milkinaynin ousan u hananaynin nafcan nafci walaa daran iyo dhibtoona fadlan iskaba daaye can cabdilqaadir yani nusakda qaar fadlan eh, nacam fadlan iskaba daaye can cabdilqaadir sheekh cabdilqaadir iskaba daayey nacam ow hayrihi ama heyrkii iskaba daayey nebi maxamed inuuna wax milkinin aniga ogolahay oo wax axadka wax milkiya inuu allah yahay oo waxay ku kuleeyiin xaqiiqa ahaan ilaahay baa wax u milkiya waa ogahay aniga nacam walaakin ana anigu mudnibun baan ahay mid dembaabay nin dembi ku wasakhaysan baan ahay buu leeyahay wasaalixuuna saalixiintana lahum jaahun weji bay leeyihiin cind allahi ilahay agtiisa wa atlubu min allaahi ilaahay baan xaggiisa wax ka dalbayaa bihim iyaga jaahoodan ku dalbaa oo iyagii baan anigu soo maraayo anaa wasaqaysan ilaahay uma tegi kari toos alla xuma weydiisan kari hadalkooda marka shubhadoodan waa tanaa shubhadan marka ma ahan keliya inay ku qumtay nimankan hadda khuraafiyiinta yacni mushrikiinta inay ku qumtay ma aha inay ku qumtay ma aha bal keligood maahane shubhadan yacni waxay ku qumtay mushrikiintii nebiga xilligiisii joogtay iyo kirishtaanka kirishtaanka hadda joogo waxaa weeyaan baadirigay u tagaan markay rabaan inay toobad keenaan lacag bay siiyaan markaasi waxay u sheegaan marka in eh, eh, isagaa ciise ula hadlaayo ila waxaan mogta ciise caabudayaani ciisihii xataa uma tegi kartid ay qabaan toos toos uma baryi kartid ciisaa waasida sii samaystay fiiri awel ciisa waasida ahay isagaada waasida noqday rubamaa waxaa dhici karto boobka ugu weyn adduunyada hadda gaalada boobkooda in ay aaminsan yihiin mushrikiintan eh, nasaaradan iska yani caamada ah inay inay aaminsan yihiin isaga xataa inaysan toos u qaabili karin ilaa inay waasidooyin u maraan oo kaniisadda maxalliga ahaa mid walba yaa gudbinaysa mid kale kusii gudbine ilaa ciisa saas loogu tegaa marka wasaaid aada iyo aada u tiro badan shirkul wasaaida ida leeraa kaasoo kale soo ma garan kirishtaanka hadda jooga waxaas waa qabaa qofkii iyo mushrikiinta kale buudiistaha iyo waxa lamidkaa nacam qofkii raba waa jarribi karaa nin nasraani hadduu doono waa weydiin karaa baadarigan maxaa dembi markaa gasha aada ugu sheeganaysaa haddaad weydiisid waa ku sheega aniga waa wasaqaysanahay kuleey dunuub aan ku wasaqaysanahay toos maba bari karo kuleey soo ma garan mushrikiintii xilligii nabiga joogtana isku fiiri adiga maxay dhihi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa u caabudi mayna ilaa inay alla noo dhaweeyaan oo inoo sii kaxeeyaan mooyaane wax kale u caabudi mayno oo kuwaan anagu waan ognahay bay leeyihin inaysa waxba tarin asnaamtan dhagxaanta waxba ma tarayso laakiin ilaahay bay noo sii dhaweynayaanoo sawiradan aan samaynayaa malaa'ig baan kala jeednaa malaa'igta ilaahay baa ayaa dhalay bay leeyihiin haddana markaasay waxay sii leeyihin ilaahay makhluuq alle u dhoweeyaan marka kownunaa marka iyaga aan annaga u gacmo taaganayna waxay ka dhigan tahay ilahay inaan u gacno taaganayno maxaa yeele axadka alle uu jecel yahay haddii aad usoo dhawaato adigana alla waa ku jeclaanaya waxaasay marka ay sheegi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ayb marka eh, mushrikiinta horena saasay ahaayeen nasaaraduna saas waaye wahaakadaa marka kuwaan hadda yani shirkiga samaynayana xujadooda waa saas waaye nacam bal qaarkood tusaale xun bay soo qaadanayaan waxay kuleeyihiin nin madaxweyne haddaa rabta inaad u tagta maanta toos adig ma ugu tegi kartaa saa usocoto usocota int xafiiskiisa dalaq miyaad u dhahaysaa mase cid baad u kaxaysanaysaa oo yacni si fiican ku e, jidka kuu furto cidaa u kaxaysanaysaa bay kuleeyihiin kadalika waxay kuleeyihin hadda halkaana waa saas oo kale nacam hadda marka laba qaladba waa galeen awalan waxay tahay horta alle iyo madaxweyne in laysku shabahaa ma aha maxaa yeele madaxweynahan dadku xaajaadkooda maba yaqaanba oo xagga cilmiga waa cilmi male qudro male uu ku gaaro ixaado male naxariista alloo kale male laakiin allah subxaana wa tacaala khalqigiisa waa daalacdaa ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa cid uga naxariis badan male hal maroo wada maqlaa ayaga dhan markay yaa allah dhahan waa maqlaa allah subxaana wa tacaala laakiin madaxweynaha saas ma aha horta meeshaas marka tashbiihaas waa ku qaldameen tan kale haddana waxa waxaa weeyaan eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, waa dulmi taas laftirkeeda ninka madaxda in mar walba haddii loo gelayo dad un loo wato oo uu dadka albaabada ka xirto ay isaga laftirkiisa nuqsaanay ku tahay oo ninka madaxdo albaabadiisu dadka u furan yihiin iyo ninka aynan u furnayn waa kala fiican yihiin kii xumaayey marka ayaw alla ku shabaheen kii xumaa madaxdii xumayd iyo haddana alla ku shabaheen subxaana wa tacaala waa laba khatar laba yacni dhib badan waana yidhaahdaanoo xujay ka dhigtaan arrintaa laftirkeeda nacam ayb marka taas marka waa waa jawaabteeda iyado marka sheekhu uu keenayaa marka nacam ayb marka waxaan un rabnaa in la ogaado shubhadan waa tii mushrikiinta ay ku jireen nasaaradana ay ku jiraan hadda soo ma garan jawaabteeda marka fiiri ayb marka wuxuu yihi fajaawibhu bima taqadama arrimahan marka mana aha masalow sheekha keliya iska wato culamada shaaficiyada alimaam almaqrizi kitaab tajriid tawxiid ilmufiid ayuu leeyahay wuxuu sheegaa yacni ziyaarada markuu ka hadlayo qubuurta la booqanayo dadna qubuurta waxay u tagaan inay soo baryaan kuwana inay wax ku baryaanay u tagaan kuwana iyaga qubuuraha dadka ku jiray alla u baryaanba muslimiinta ku jirtay alla u baryaan kuwa danbaa fiican labada kale waxa uu yidhi kuwa qubuurta wax ku baryo shirkuhum waxaa weeyaan waa shirki shirkiga mushrikiinta mushrikiintii nebiga uu la joogay shirkigoodii waayuu yidhi kuwaasoo ma garanin ee ninka isaga qabriga baryaayo waa kasii xag jiraaba oo dhahay adiga waxay sii awliyadii dhahay yani adiga waxay sii waaba kasii daran yahayba kaasu nacam soo ma garanin laakiin midka laga hadlayaa waxay tahay alla subxaanahu watacaala buu rabaa inuu u dhawaado maqbuurkan buu ugu dhawaanayaa qofkan qabriga ku jiro kitaabka marka tajriid tawxiidka iyay ku taallaa ibnu xajar uu ku waqti ahaa ninka la yidhaahdo maqrizi aadaana loo ammaanay kitaab alictibaar la yidhaha iyo alkhidad ayuu leeyahay oo muarikna waa ahaa nin marka eh, caalimana waa ahaa fajaawibhu waxaad ugu jawaabtaa buu yihi markaa bimaa taqadama wixii soo hormaray wixii soo hormaray ugu jawaab wahuwa waxaa soo hormarana waxaa weeyaan ana aladiina kuwa qaatalahum rasuulullahi rasuulka ula la diriiray sala allahu alayh waalihi wasalam muqiruuna way qirsanaayeen kuwa qirsan ayay ahaayeen bimaa dakarta lii waxaad ii sheegtay arrimahan aad ii sheegtay ood leedahay yacnii anigu waxaan qirsanaya in alla keliya wax abuuro oo wax yacnii wax arsiqo oo isagu irsaaqda bixiyo kuwaasba waa qirsanaayeen soo ma garanin ayuha almubtilu mubtil yahu nacam marka wuxuu leeyahay eh, mushrikiin waxaan aada ii sheegtay mushrikiintii nebigu ou la diriro dhiigoodu ou banaystayba way qirsanaayeen taa idanaan marka ziyaadadan ayuha almubtil waxaa weeyaan eh, nusakda qaar nusqadan uu ictimaaday mooyaane inta kale ma laha kuma taal iyada nacam marka wuxuu yidhi intaa way qirsanaayeen taana de qur-aanka kutusaya qowluhu tacaala alla uu yihi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna allah wlain sa'lthm man khalaqahm layaquluna allah qul man yarzuqkm min aلsamaءi wاlardi am man ymliku الsamca wاlabصar wman yukhriju اlxaya min almayiti wayukriju lmayita min alxayi waman yudabbiru lmra fasayaquluuna allah faqul afalaa tattaquun ay yani hadda waxaa soo baxday waxay ku leeyihiin waxaas sayaquuluuna allah allahdaas ay dhahayaan beenay ku sheegayeen beenayba ka wadeen ayaga hadda been say uga wadayaan waxaad diidaysa inay been ka wadaan fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun faqul marka ay saa ku ay kuu qirtaan intaas waxaad ku tiraahdaa war miyaydnan ilaahay ka cabsanaynin oydnan caabudaynin nin wax beentiis ah oo uu been ka sheegaya see xujo looga dhiga asagana shaksiga labada qof markay doodayaan markaad adiga waxa aad ii qirato ayaan aniga xukunka ka laaziminaa soo maha xukunka aan raba inaan kugu laazimiyo adiga qiraalkaagan ka ambaqaadaya nacam soo ma garan marka haddii la yidhaahdo marka dadkan waxaan beenay ka ahayd nebiguna waa ogaa hadda waayahay faqul afalaa tattaquun maxaa loo leeyahay marka marka kufrigi oo dhammaayba kuwaas waxay ka dhigeenba jahli bas kufri maxay tahay marka la yidhaha kufri waxaa la yidhahdaa ay kuleeyihiin qofka inuusan alla aqooninba qofkaan alla aqoonin le gaal ah bis ayib ibliis muxuu noqonayaa marka waa yahay ibliis allama aqoonin maya haddana qaala fabicizatika laguuyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin qaala rabbii bima aqweytanii lausayinana lahum fi lardi walaguuyanahum ajmaciin rabbi fabicizatika saasuu dhahayaa nacam qaala ara-aytaka hada aladii karamta calaya lain akhartanii ilaa ywmi alqiyaamati la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila qur-aanku yani ibliis rabbi ma yaqaan qofkii iraa beenlow waay nacam waa beenlow soo ma garanin marka waxay soo qaadan karaan oo laga yaaba inay soo qaataan fircawn waxay leeyihiin inaynan gaaladan ilaahay aqoonin waxa u daliila qaala fircawn wamaa rabu lcaalamiin uu yidhi iyo qaala faman rabukumaa yaa muusa ma yaqaanso uma jeedidii kuleyn taas waxaa lagu jawaabayaa waa yaqaanaaye asaga inuu isyeelyeelayo qur-aankaaba noo sheegay nacam maaha tan taadoo kale ma ahan been iyaga iyagaa been sheegayay midda adiga aada leedahay qur-aanna ma tusin xadiidna ma tusin laakiin fircawn inuu alla ogaay waxaa ku tusaya laba aayad wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan ilaahay baa yidhi nacam way diideen aayaadkii alle laakiin naftoodii waa yaqiinisay yuu yidhi alla subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu yidhi alle qaala laqad calimta maa anzla haulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira wa inii la adunuka ya fircawnu mahbuura waad ogtahay yidhi laqad calimta weliba qad ayuu ku adkeeyey laamkan oo muwadaa lilqasam ayuu kasii hormariyey waa ogtahay tahay buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay xaqiiqo ah eh waa og tahay yidhi <coughs> aayaadkan inuu soo dejiyey allihii dhulkay cirka abuuray maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati walard marka eh, nabiyullaahi muuse miyaa marka waa yahay aan fircoon ka warqabin mase isagaa yani qalad sheegayo naam marka meeshay u baxaanba marka waxaa weeyaan waa waa waa way kuwa gafkooda muuqanayo iyo isyeelyeelkooda ayb intaasoo adilaa iyo ka badanba qur-aanka wuxuu tusaya inay mushrikiintu allah yaqaanin inaan been inaysan ka ahayn oon la qasbayn waxaad ku garanay xajka waa xaji jireen nimankan dad miyaa ul dabada uga haayeen nacam oo garaacaya maya iyagaa xajka aadi jiray markay xajinayaan yay u xajinayaan marka feeri yay u xajin jireenna intay baxaani xajka tagaan waxay dhihi jireen labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka intaas markay maraayaan nebiga waa ka aamusnaa markaasay waxay dhihi jireen ilaa shariikan huwa laka markaas qad qad qad buu jo jooji jooji buu dhihi jiray soma soma aragtidna marka ilaa shariikanta dambe u diidaa marka inay alla yaqaaneen soo kutusi maysa labayka allaahuma labayka qur-aanku ilaahay waxau sheegay xoolahooda qaarna inay alla u nadiri jireen qaarna asnaamta wajacaluu lilahi shura wajacaluu lilahi mima dara min alxari walancaami wajacaluu lilahi mima daraa min alxari walancaami ilahay u yeeli jireen ay wax uga yeeli jireen qaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina markaasu waxay leeyiin intaanna ilaahay baa iskale intaanna aalihadaa iskale shurakadii baa iskale marka nimanka waxaa lagu haystaa waxay tahay war xaqi alle cid kale waxa ugu darinina ee alle ma taqaaniin maaha aha lagu haysta nacam nebigii iyaga kama doodsanayn ilaahay ma taqaaniin saasaad gaalo ku noqoteen ma war waxaa ugu darinina ilaahay markaad alla rabtaan inaad caabudaanna isaga keliya u dhawaada cidnaha ugu soo dhawaaninina wa muqiruuna kuwii nebigu ula la dagaalay mushrikiintii nebigu ula la dagaalay waxay qirsanaayeen kuwo qirsan bay ahaayeen ana awthaanahum asnaamtooda laa tudabbiru inaynan maamulin shay-an waxba waxay kaloo qirsanaayeen asnaamtooda inays waxba maamulin oo marka la yidhaahdo waman yudabbiru lamra fasayaquuluuna allah allah bay dhahayaan allah iyo asnaamta ma dhahayaan markaas oo kale soo ma garanin markasoo kama darna marka qofka aaminsan koonkan in alla qeyrkii ay maamusho mushrikiintii hore waa ka daran yahay hadii la yidhaha maqalad baa yaa la sheegay lama sheegin maxaa yeele kuwii hore ilaahay wuxuu ka sheegay maamulka koonka allay u ogolaaya kaas laakiin laguma islaamaba maogtahay iyaga marka ishkaalay soo aroorinayaan ishkaalka waxau yahay waxay kuleeyihiin eh, hadday mushrikiintan koonka yaa abuuray yaa maamula allah iimaankaas marka muxuu u badbaadi waayey kuleeyihin hadda kaas waxma badbaadiyo wuxuunan u badbaadinaynin ulajeedadii kani waa daliil wixii uu daliilka u ahaayay diidan yihiin oo ah in allahaas koonka maamulo ay u sujuudaan sujuudda u kala yeelaan gowraca u keli yeelaan nadarka u keli yeelaan tawajuha ay u keli yeelaan kaa alla cabsida ay ku keli yeelaan taasay diidan yihiin waxa marka lagu badbaadaana kelimada islaamka lagu soo galaa maxay tahaad leedahay eh, qofka marka hore maxaa islaamka lagu soo galaa laa ilaaha ila allah lagu soo galaa laa mudabira ila allah laguma soo galo laa raasiqa ila allah laguma soo galo laa rabba ila allah laguma soo gelayo laa ilaaha ila allaha lagu soo gala ilaahna macnaheeda waa ka hadalnoo macbuud weeyaan macbuud xaq lagu caabudaa ma jir allah mooyaan cibaaday diidan yihiin marka ayaga ee alla kuma haystaan inuu koonka maamulo ayb laakiin ninkii markau gowrac samaynayo ama nadar uu samaynayo ilaahay keyrkii u sameeyey haddana yidhi koonka yaa maamulo marka la dha awliya maamusho dhahayo yaa labadooda sii daran mushrikiintii carabta waa kasii daran yahay kana daran waxay leeyiin waxaan aad sheegaysaan o dhan waxaa ka dhalanaya dad muslimiina inaad ku gaalnimo xukmisaan aa ka dhalanaysa ee ninka gaalnimadii asaguu la yimid maxaa xageen looga leexiyaa marka nacam haddaad rabta gaalnimada inaad ka dheeraato ka fogow ka fogow sooma garani ayb sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy kitaab yani fatwa fi lgawth la yiraahdo ee wuxuu kaga waramaa dad iyagu yani aaminsanba koonkan sida loo maamulo waxay sameeyeen dhowr tiro waxay sameeyeen tiro waxay sameeyeen ay leeyihiin intaas waxaa weeyaan waa nujabaa intaas waa intaas waxaa weeyaan waa saas kuwaan waa gawth waxaa yacni alqaab bay u sameeyeen abdaal iyo yacni nujabaa iyo yacni awtaad iyo hawth saasay ukala sameeyeen oo hawthka ugu sarreeya waxay ka dhigeen marka wax number ku go-an mid haddii uu dhinto awtaadoo kale mid hadduu ka baxo mid kalea ah marka booskii lagu lagu magacaabaya nacam qawskaana kulli korkooda haysta ay leeyihiin soo mushkila maaha nacam ayb qawska marka muxuu sameeya waxay leeyihiin haddii alla subxaanahu watacaala inuu roob soo daayo ou rabo ama alla ou rabo qof inuu welad siiyo ama uu nicmo alla subxaana watacaala qof inuu siiyo ou rabo waxaa weeyaan qawskaas eh, ayuu fiirinayaa nacam ayb marka waxaas oo dhan hadda mushrikii alcarab ma qabi jirin fekerkaas fakarkaa ma qabi jirin bal waxaa weeyaan marka ay tahay maamulka koonka ilaahay cidna uguma aynan dari jirin laakiin kuwan hadda waxaa weeyaan koonka maamulkiisiibaa awliyadii wax ka maamushaay ay aaminsan yihiin afar nin baa dhulka fidisay bay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin baddaan dadaa jeexjeexay oo biyaha iyo waxaa ku ku shubay ayb marka taasoo kale u sheekhu marka uu yacni eh, eh, eh, taas oo kale meelo kale uga ugaga hadlaa laakiin halkan munaasab ay ku tahay nacam wamuqiruuna waxay qirsanaayeen annahu iyagu laa tudabbiru shay-an ina wamuqiruuna waxay qirsanaayeen ana awhaanahum asnaamtooda laa tudabbiru shay-an waxba inaysan maamulin ayb wainamaa araaduu waxay dooneen marka iyagoo noocaasa oo sidaa qirsanaa bay haddana mushrikiin ahaayeen wamaa yuuminu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun badankood alla ma rumaynayaan ilaa iyagoo mushrikiin ay rumaynayaan yacni waxaa weeyaan xaaladda ay alla rumaynayaan ay leeyihin allah wax maamulo allah wax irsaaqa haddana waa mushrikiin say ku noqdeen shirkuhum fi lcibaada inaa fahamto waay taas shirkuhum fi lcibaada wa iimaanuhumna iimaankooda waa maxay yacni waa rububiyada waa iimaankooda shirkigoodana waa cibaadada walidaalika iimaankooda mid wax badbaadinaya ma aha ilaa ay cibaado alla uga qiraan subxaana wa tacaala wa inamaa araaduu waxay dooneen buu yidhi miman qasaduu cidda ay u qasdeen waxay ka dooneen xaggeeda aljaaha iyo washafaacata bay ka dooneen jaah iyo ergeyn shafaaco iyo iyo jaah yay ka dooneen wa a calayhi waxaad ku akhrisaa yacnii nimankan nebigu uu la dagaalamay way qirsanaayo intii lasoo sheegay asnaamtooda inaysan koonka maamulin way ogaayeen ee maxay ka dooneen asnaamtan haddii la yidhaha waxay ka dooneen jah iyo shafaaco asnaamtooda asnaamtan waxay u caabudayeen shafaaco iyo erga ayay xag alla kaga rabeen taas qur-aankaa ku caddaynaya wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah qul atunabi'una allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lardi subxaanahu watacala camaa yushrikuun mushrikiinu ilahay ku tilmaamaya soo ma aragti waqra' calayhi waxaad ku akhrisaa maa dakara allahu wuxuu alla sheegay fii kitaabihi uu ku sheegay wa wadaxahu ouna ku caddeeyo arrimahan ku saabsan waayahay fa in qaala haddii uu yidhaahdo marka intaa markaad isla martaan hadduu ku yidhaahdo ina haa-ulaa'i alaayaati aayadahani nasalad way soo degeen fii man yacbudu lasnaama asnaamta dadka caabuday kusoo degeen kayfa sideebaad tajcaluuna aada u yeelaysaan alsaalixiina dadka suusuuban aada uga yeelaysaan mithla alasnaami asnaam oo kale oo saalixiintii nebigii maad sanam ka dhigaysaa ay kuleeyihin nacam aayadahan asnaamay ka warramayaan ma waxaad ka dhigaysaa nebigii maa sanam adiga ka kala mid dhigaysaa buu kuleeyahay nacam ayb oo marka isagoo gaalnimada wuxuu u haystaa keliya haddii sanam la caabudo soo ma garanin kaa marka hadduu saa yidhaahdo marka fa in qaala haddii uu yidhaahdo ina haaulaai alaayaati aayaadkan nazalad way soo degtay fii man yacbudu lasnaama asnaam dadka caabuday kusoo dhex degtay kayfa tajcaluuna alsaalixiina dadka saalixiintaa kuwii caabuday u qasday iyaga kuwaan asnaamay u qasdeen laakiin ninka saalix u qasdo dadka saalixiinta kuwa u qasdo sideed uga yeelaysaan mithla alasnaami am kayfa sidee sideebaa tajcaluuna alambiyaaa ambiyada aada uga yeelaysaan asnaaman asnaam ambiyadii sideed sanam uga dhigaysaan fajaawibhu waxaad ugu jawaabaysaa bimaa taqadama wixii soo hormaray wax kuusoo hormartay ayb oo waxa soo hormaray maxay ahayen waxay ahaayeen nebi nuux maxaa loo soo diray isaga naam kitaabka wuxuu kusoo bilaabay waay nabiy walu rasuulin ursila ilaa ahli lardi rasuulka ugu horreeya loo soo diray dadka dhulka maxaa loo soo diray dad saalixiina oo la caabudo oo yacni tamaathiil inta laga samaystay la caabudi jiro cibaadaan ku xasuusanaynaa darteed markii hore loo samaystay dabadeedna la caabuday inuu dadka ka celiyo wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasraa waqad adaluu kathiiraa walaa tazid aldaalimiina ilaa dalaala waxaad tidhahdaa waddi iyo suwaac iyo yaquuth iyo sheeg maxay ahaayeen ayagu ma dhagxaanay iska ahaayeen mase dad saalixiinay ahaayeen haddii uu yidhahdo dad saalixiinay ahaayeen hadda waa kana marka ayagoo dad saalixiina dad dad saalixiina caabudayaa nebi loo soo dirayo maala ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayruhu bouna lahaa aalihana laga cabiro ayaga laftirkooda ka cabira oo waxay dhaheen waqaaluu laa tadarunna aalihatakum macbuudiyaalkiina haka teginina maxaa yeele de markay roob doonayaanay qaada jireen waa baryi jireen macno kastoo ilaahay oo ulahaa marka iyagu waa yaqaaneen inay ilaah yihiin nacam laakiin kuwan waxay ku leeyihiin iyagoo qabrigii loo gowracayo nader laga xiranayo ujeedid oo la baryaayo loo qayshanayo war ka daaya cibaadada wuxuu ku leey maya may qabriyaa caabudo kuleeyahy nacam tan cibaado ma ahan uu kuleeyahy mushrikiinta waxaa lagu hays ilaahiyey samaysteen uu kuleeyahy de ilaah muxuu yahay ilaah waa macbuude nacam kaa adiga cibaado ula qasido ama adiga ilaah ula bax ama magac kale ula bax waxaa weeyaan waa un waa ilaah un nacam soo ma garanin budiistaha midkay caabudayaan ayagu ilaah ma yaqaanaan afcarabi ma yaqaanaan laakiin wax kastay u yaqaanaan waa un ilaah macna ilaah unbaa uleeyahay soo maha taa marka inuu in yani mid midii uu soo hormariyay waa taasaa ah. waxaa kaloo iyadana soo soo hormartay dad saa nabiyullaahi ciisa muxuu yahay nebi ma yahay mase ma aha nebi weeyaan nasaaradu maxay mushrikiin ku noqdeen ciisay caabudaan oo allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ma lmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul waumuhu صidiiqatn kanaa yaأkulaani الطacaam اndur kayfa nubayinu lahm اlaayaati uma اndur anaa yu'fakuun qul atacbuduuna min duuni illahi ma laa ymliku ma laa ymliku lakum dara walaa nafca wallahu huwa الsamiic اlcaliim aayaddii kale iyadana qul idcu ladiina zacmtum min dunihi falaa ymlikuuna kashfa اduri cankum walaa taxwiila maxaa ku xigay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim اlwasiila waa dad saalixiina waa waxaa lagu fasiray cuseyr ciise waa lagu fasiray jinni soo islaamayna waa lagu fasiray oo qoladii caabudi jirtay maba ogaba jinnigiina waa islaamay ay caabudi jireen markaasa ilaahay wuxuu leeya ulaaika aladiina yadcuuna yabtagu kuwa ay caabudayaan allayba waxaa weeyaan dariiq ay alle ugu dhawaadaan bayba ku jiraanba oo iyagiiba addoomo ah soo garanin malaa'igta waa la caabuday oo alla subxaanahu watacaala waxauu yidhi waywma yaxshuruhum jamiica uma yaqulu lilmalaa'ikati ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun wahaakada na marka saalixiintii marka iyadoo la caabudaa dadka qoladii caabuda lagu gaalnimo xugmiyey taasaad ku akrinaysaa marka fajaawibhu waxaad ugu jawaabtaa bima taqadama wixii hormaray fainahu idaa aqara haddii owqira ana alkufaara gaalada yashhaduuna birububiyati alla rubuubiyadiisu inay qirayaan kullihaa dhammaanteed haddii owqiro lilaahi alla ay uqirayaan ayb fainahu idaa aqara haddii uu qira ana alkufaara gaalada yashhaduuna yani gaalada badankood wax isyeelyeelaa lama rabo iska dhaafka waa isyeelyeelaa baabkii wajaxaduu bihaa wastayqanatha anfusahum baa kuwaas ku dhaboobaya nacam xataa kuwan yani dabeecadaha caabudo iyo kuwan yani iyo kuwan yani shuuciga ah ayay laftirkooda naftooda markay noqoto fidradooda iyo wax ay yaqiinsantaha in ayaga dabeecaddan asaga inaynan dabeecad samaynin waa ogyahay fi lxaqiiqa nacam isiliilaya fa idaa aqara hadduu qira ana alkufaara gaalada yashhaduuna birububiyati rububiyadu inay qirayaan kullihaa dhammaanteed lilah alla ay u qirayaan hadduu qirto wa anahum iyagu maa araaduu inaanay ay doonin mimaa qasaduu waxa ay u qasdeen xaggiisa ila shafaacata shafaaca mooyaane wax kale aanay ula qasdin walaakin wax kale aanay ula doonin walaakin araada an yufariqa intaa markau kuu qirto gaalada rubuubiyada waa qirsanaayo buu ku yiri waa ogolahay marka ay ilaahay heyrkii caabudayaan keyrkaas shafaacadiisay u qasdayaan ilaahay inuu u dhaweeyo soo ma garan hadduu intaa kuu qiro walaakin araada laakiin ou doono meel kale inuu ka baxou rabaa walaakin araada ou doono an yufariqa inuu kala saaro bayna ficlihim iyo wa ficlihi isaga ficilk ficilkooda iyo ficilkiisa ayb walaakin araada ou doono an yufariqa inuu kala saaro bayna ficlihim wa ficlihi ficilkiisa iyo ficilkooda ficilkooda iyo kiisa hore inuu kala saaro bimaa dakara wixii uu sheegay uu ku kala saaro fadkur lahu waxaad u sheegtaa ana alkufaara oo yacni intaa hore labadaa muqadimo waa ogolaaday lakin aniga ayaga isku mid manihi sababto aniga saalix ambiye ilaahay weeyaan waxaan alla usii marayo ambiyada ogow alla waa loo mari karaa laakiin cilmiga xaggiisa waa oo hadda adiga toos ilahay waxba ugama qaadan kartid ambiyada waa inaa u marta qasab waay eh, laakiin cibaado ambiyada ma u maraysid cibaado allah toos loo caabudaa ambiyada adiga alla iskinbaadigay alla ku barayaan subxaana wa tacaala rabbi waa kaasaa caabuday kuleeyihin nacam waa caabudaysa adiga marka cilmi laakiin cilmigaad habkaad ku caabudi leeday kuu baraayan ayaga soo ma garan marka qof cibaadadiisa ha ku samaynayo shirkiga iyo waxyaabaha ku samaynaya cilmigina aan nebiga ka qaadanaynin ka oran mara oo yani waa oo isaga inuu ka maarmo rasuulkiiba u arko waa mushkila waa dadkan yani shirkiga ku dhex jira say ula fogaanaysa ula fogaanaysa zandaqada marka dambe waxay gaarsiinaysaa annaga rusul maga u baahninba toosaan ilahay wax uga warinaynaandaqa iyo balaayo oo marka fadkur lahu waxaad u sheegtaa marka kaa ana alkufaara gaalada minhum waxaa ka mid a man yadcu lasnaama kuwa asnaamta tuugo oo caabudo wa minhum waxaa ka mida man yadcu wliyaaa kuwa owliyada toogana waa jiraan ogow alladiina kuwaas oo qaala allahu fiihim alla uu shaanigooda ka yidhi ulaa'ika kuwaadaas alladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan oy caabudayaan yabtaguuna waxay jerinayaan oy dalbayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa alwasiilata alqurbata dhowaansho alle ay u dhowaadaan bay jerinayaan ayuhum koodii huwa isagu aqrabu dhowaansho badan iyagii baaba tartan ku jiro rabbi say ugu dhawaanahayeen ku dadaalaya kuwa ay kuwa la caabudayaa saa ku jiran ah soo ma garanin marka halkan waxaa kugu jirta marka aayaddan iyay ka warramaysaa aayaddan mushrikiin may ka warrameen mase muslimiin mushrikiinay ka warrameen buu kuleeyahay dayib marka ilaahay muxuu yidhi marka dadka la caabudayo ku sheegayna dad ilaahay caabudo alle u dhawaado dad saalixiina soo marka ulaa kuwaadaas yacnii aayadda waxaa ka horreysay qul idcu ladiina zacamtum min duunihi u yeerta oo barya oo caabuda kuwa aada ku andacoonaysaan alla sokadiis ood caabudaysaan falaa yamlikuuna kashfa adurri cankum walaa taxwiila dhib fayditaankiisa ma hananayaan mana idinka mana wareejin karaan inta idinka qaadan cid kale kuma wareejin karaan yaa waay marka ulaa'ika kuwaadaas alladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan kuwan yacni mushrikiinta kuwa ay caabudayaan yabtaquuna ilaa rabbihim lwasiilata allay marka waxaa weeyaan wasiila qurba say alla ugu dhawaan lahaayeen ayay yacni ku dadaalayaanba kuwa iyaga ah, nacam marka dadkan dadka marka aayaddan laba tafsiir baa ku jirta tafsiir wuxuu leeyahay jinni la caabudi jiray ayaa islaamay oo tawxiidkii qaatay oo ilaahay cibaadadiisa gudagalay oo yacni ku dadaalay kuwii caabudaya insiga ahay maba ka warqabaanba jinnigaana ilaahay buu caabudaa waaba addoon ninkaa markaa de jinnigaas caabudayo soo saalix ma caabudayo qof saalixa soo ma caabudayo waa ha mid labaad aayadda waxaa lagu macneeya cuseyr iyo ciisena waa lagu fasiraa ulaaika aladiina yadcuuna aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata kuwaas alla inay u dhowaadaan raadinayaan oo ku dadaalayaan cuseyr iyo ciise waa lagu sheegay nacam labada tafsiir baa aayadda ku jirto marka waa kan baa la leeyay marka n iyadoo la gaalaysiiyey dad yacni markaa caabudaya dad saalixiina nacam yadcuuna ciise wa yadcuuna gaalada waxay baryayaan kuwa baryayaa jiro oo caabudaya ciise bna maryam ciise ayb macaanida hadda dadku ay sheekh cabdulqaadir oo kale u caabudaan saasi la egay u caabudaan nasaarada ciise oo marka ibnullaahida ay dhahayaan laga reebo inta kale macaani lcibaada kuwan waxay sameeyaan oo kaley sameeyaan soo ma garanin oo waxaa weyan markay meel ka rugmadaan ama ay dhibaato ku dhac istiqaasada markay samaynayaan oo kale ciisay uqayshadaan waa la yaqaan gaalada nacam waxay samaynayaan marka ay rabaan yacni inay kaa ay ku yiraahdaan ciisaa ku badbaadinaya ay kuleeyihin ciisaa ku badbaadinaya ciise wuxuu u joogaa inuu adig ku badbaadiyo hada kana shacbqaadiraa ku badbaadinaya aaminsan carar ha yiraa shacbqaadir ma ku badbaadi karo ma dhahayo soo ma garan ayb marka wuxuu yidhi walidaalika nasaarada hadaad eegto yacni waxaa weeyaan sheikhulislaam waxaa laga sheegaa eh, qof yacni khuraafi ah oo saan shirki ugu dhex jiro nin nasraaniya ma radi karo nacam baadari iyo asaga hadday isu yimaadaan ma radin karo nacam inta uu sameeyo sameeya asaguna nacam soo ma garan nin muwaxid baa radi karo baadari wuxuu yidhi marka yadcuuna ciisa bna maryam ayay caabudayaan iyo uma hooyadiis waqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi malmasiixu bnu maryama masiix ki ina maryamo ahaa maba ahaaba ilaa rasuulun un weeyaan rasuul rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi isagoo hortii arrusulu rususha wa ummuhu hooyadiisna sidiiqatun weeyaan wadkur xus oo sheeg qowlahu tacaalaa wayowma yaxshuruhum wadkur xus yowma maalin yaxshuruhum alla uu kulminayo ururinayo jamiican dhammaantood xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed yaquulu uu dhahayo lilmalaa-ikati malaa-igtii uu u dhahayo ahaa kuwaan iyaakum idinkay kaanuu ahaayeen yacbuduuna inay idin caabudayaan ahaa kuwaan iyaakum idinka miyay kaanuu ahaayeen yacbuduuna inay idin caabudayaan ayb iyaakum marka waa mafcuul muqadam waaye yacbuduunadaasa marka ayaa ku camal falayso ayb qaaluu waxay yidhahdeen subxaanaka nasahnaantaada ilaahu caab iyo nuqsaan yaad ka hufanta waa ku hufaynaayo ay nusabixuka waxaan kaa hufaynaa caab iyo nuqsaan waaye waqawluhu tacaala waqawlahu tacaala oo akhri wadkur xus id waqti qaala allahu alla uu yidhi yaa ciise bna maryama ciisow ibna maryama ina maryamo ahayo a anta adiga miyaa qulta yidhi linnaasi dadka ku yidhi itakhiduunii iga dhigta aniga iyo ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaah maadaa dadka saa ku yidhi baa laleeya laba macbuud naga dhigta maadaa dadka saa ku yidhi dabcan ciisa wuxuu leeya qaala subxaanaka maa yakunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin wax aniga aan gar u lahayn inaan idhaahdo maba ii ahan banaa in kuntu qultuhu faqad calimtah haddaan idhi adu waa ogtahay naam in kuntu qultuhu faqad calimtahu naam haddaan saa dhaha adu waa ogtahay taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsi nafsadeeda wax ku jira waa ogtahay waxaa taada ku jirana ilaahu ma ogi aniga halkaa marka maxaa kaaga cad marka ciise in la caabuday soo maha yaa ciise caabudo hadda adduunyada marka nasaaradaa caabudo marka nasaaro waxay mushrikiin ku noqdeen saalixiin ay caabudaan marka ambiyada ilaahay ayay caabudeen adiga marka lagaama yeelaya inaad sheekh cabdulqaadir caabuddo marka farqina aad aad samayso marka nacam farqiga kuma jiraan masalada cibaadada masalada cibaadada ambiyada nebi ha ahaado qofka la caabudayo malaaig ha malag ha ahaado sanam ha ahaado wax ruuxba aan ku jirinba ha ahaado midna lama ogola in la caabudo walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa eh, haddii yacni ambiyada ilaahay loo lasoo qaato litaxqiiqi alcumuum loo soo qaato cumuumka in lagu taxqiijiyo marka loo soo qaato yacni waxaa weeyaan masaladana laga hadlaayo ambiyada waa la sharfay waana la weyneeyey oo haddii la yidhaahda cid cibaado iskale ma jirto waa caam arrintaas xataa alambiyaa marka lasoo qaato ambiyadii gooni haddana loo soo qaato ambiyadii sharaf baa ugu jirta sababtoo ah dadkii ugu qiimaha badnaayo dadka ayaanba la caabudinba oon la ogolayn in la caabudo ma baalu hayrihim wa nacam marka maaha ambiyada in la nuqsaaminayo maaha laakiin mushrikiintu ayagu waxaa weyaan makhluuq inay weyneeyaanay rabaan khaaliqina ay nuqsaamiyaan aday marka nuqsaamin kugush awliyadaa la nuqsaamiya nebigaad nuqsaaminaysa isaga ilaahay buu nuqsaaminayaa ma oga soo ma garani ninkii alle xaqiisa garto oo ilaahay weyneeyo rasuulka xaqowla hadda ka horna waa kasoo hadalnay rasuulkana xuquuqdiisii ilaaliyo jeclaado oo raaco oo diintiisii iyo tawxiidkiisii faafiyo oo yacni wax walba ka hormariyo oo makhluuqaadkii sidaa yacni qofkaasi nebiga qadarkiisi waa weyneeyey ayb awliyadana yacni cilmigooda ka qaato oo camalku kaga daydo oo waxa wanaagsan oo markay dhintaanna ilaahay dembi dhaaf u weydiiye oo waa weyniye isaguna nacam tacdiimkoodii ay lahaayeen intaas waay marka wuxuu yidhi faqul lahu waxaa ku tiraahdaa carafta anallaaha carafta waxaad garatay an allaha alle kafara inuu gaalaysiiyey man qasada alasnaama asnaamta ciddii u qasaday oo cibaado ula qasaday wa kafara aydan sidaasi laegna inuu gaalaysiiyey man qasada saalixiina saalixiinta kuwa u qasday oo cibaado ula qasday wa qaatalahum rasuulullahi nabigana inuu la diriiray sala allahu caleyh waalihi wasalam taa waad garatay sooma garanin fa in qaala haddii uu yidhaahdo haddana marka alkufaaru yuriiduuna minhum alkufaaru gaalada yuriiduuna minhum iyagayba wax ka doonayaanba dhinac kaleo hadda ka baxay markaasu wuxuu yidhi kufaartu iyagay wax ka doonayaanba ayb wa ana aniguna ashhadu waxaan qirayaa ana allaha alle huwa annaaficu inuu yahay midka wax anfaco addaaru wax dhiba inuu yahay almudabiru wax maamulo inuu yahay laa uriidu dooni maayo ilaa minhu isaga unbaa wax ka rabaa aniga markaan awliyadan wax u gowracayo ama waxu nadaraayo allaan wax ka rabaa ani taasaan ogahay laakiin mushrikiin alcarab ayagu taas ilaahay asnaamtay wax ka dooni jireenoo allamaba waxba kama rabin waalsaalixuuna saalixiinta laysa waxaan kaloo ogahay waalsaalixuuna saalixiinta laysa lahum inaanu u sugnaanin min alamri arrinka shay-un waxba inaanu uga sugnaanin oo aysan maamulka koonka iyo yacni waxa koonka ka dhacaya inaan waxba kulahayn iyago walaakin aqsiduhum ama aqsiduhum laakiin waa u qasdayaa iyaga arjuu xaal aan rajaynayo min allahi alla xaggiisa shafaacatahum shafaacadooda anoo alla agtiisa ka rajaynayo faljawaabu jawaabtu waxay noqonaysaa marka ana haadakani qowlu lkufaari weeyaan gaaladii qowlkoodii waay sawaaan bisawaa si isku mid ah weliba si isku mida yacni waa qowlkoodii oo kaleo jinjin weeyaan kaaga iyo kooda ayb faqra' calayhi waxaad ku akrisaa qowlahu tacaala waladiina ittakhaduu min duunihi wliyaa waladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duunihi alla sokadiisa awliyaaa samaystay gargaarayaal ama awliye samaystay waxay dhahayaan maa nacbuduhum caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan ilallahi alle xaggiisa inay noo dhoweeyaan mooyaane zulfaa dhoweyn inay xag alle noo dhoweeyaan unbaan u caabuday waa wixi mushrikiintaba saasay dhahaan adna waxaad leedahay intii oo kale mushrikiintiiba allay wax ka rabaan laakiin waxay ka dhiganayaan wasiilo asnaamtan adigana yani waxaad ka dhiganaysaa marka owliyadiibaad iyo saalixiintiibaad wasiilo kasii dhigatay waa isku mid wa qowluhu tacaala iyo alla qowlkiisa wayaquuluuna waxay dhahayaan mushrikiintii alla qeyrkii caabuday haa ulaai kuwaan shufacaaunaa cinda allaahi waa erge kuwa annaga noo ergeynaya alla agtiisa adna intiiba ad sheegteen ayb kuwaan laftirkooda shafaacay filayaan oo alla xaggii alla inuu ugu ergeeyey rabaan waclam marka masaladan iyo tawasulka in laysku qalda ma aha nacam masaladan iyo tawasulka in laysku qalda ma aha tawasulka saxiixa waxaa weeyaan waa kii aan ka hadalno saddexda nooc aha camalkaagii saalixa magacyada alle iyo tilmaamaha alle iyo yacni inaad ugu iyo qof nool oo saalixa ducadiisa qofka nool marka allow baryaa rasuulka markau noolaa rasuulka ilaah alla noo baryaa la dhahay allahuma akitnaa allahuma akitnaa buu dhahay soo ma garan laakiin ma leh yacni marku dhintay ka gadaale caalamulbarzakh uu galay in la yidhaahdo rasuulka ilaahi alla noo bari ma la dhahayo xataa markaa sababtoa ah nebigu waaba ka baxayba xaaladaas nacam xaaladii adduunyada uu joogo waxayna wax kalena maaha nuqsaan arrintaase ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadda qabrigiisa inta tagto masale ma weydii kartaa ee maxaa marka adiga inaad mas'alo weydiisidna waxaad leedahay nebigu waa ka baxay oo hadda mas'ale lama weydii karo oo masalada kutubtaa laga fiirina ducada laakiin nebiga waa la weydiisan karaa de marku noolaa cilmiga sida markau noolaa looga qaadan jiraa ducadana looga faa'iidi jiray eh, ducadiisana nacam oo loo eh, yaa noo ducey loo dhihi jiray laakiin markuu dhintay asxaabtiiba waa ka leexdeen oo cabbaas ay yidhaahdeen noo ducey allahuma inaa natawaa allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqinaa wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyika waatwaati sidaa ay ahayd waxaa kaloo ay daldalaan nebiga markau dhintay kadib aa qabrigiisii la tega kanaa la yeela nin reebaadiyaa tegay waa waxaan la aqoonin waay oaan kutub sunnana ku sugnayn soo ma garan ciddii tagtayna aan la aqoonin oo hadday taasi jirto waa maxa waxa reebaadiye uu fahmayo abubakar uunan fahmaynin maxay tahayna oo saxaabadii waaweyneeda fuqahada ahayd waxay fahmi waayeen oo nin reebaadiya garana maxay tahay marka soo wax la yaabna maaha ayb marka taa iyado marka sidaas in loo ogaado ee nolosha nebiga waa nool yahay alambiyaa axyaaun fii qubuurihim sax u ah laakiin noloshe saddex nololaa jirtee adduunkana nolol barzakha nolol aakhirana nolol taad sheegaysaa baa laleeyahay amba waa qirsanaya nebigu inuu nool yahay laakiin xayaat dunyaa ma noola nebiga xayaatlbarzakh uu nool yahay ibnu xajarna arrintaas fatxulbaariga baabu haswati uxud kitaabu lmaqaazi baabu gazwati uxud wuxuu leeyahay nolosha barzakhigaa ta addunyada waa ka duwan tahay uu leeyahay soo ma garan ma looga qiyaas qaadan karo waxaa dadka ay ku wareerinayaan marka taas waay ambiyada waa nooshaha la yidhi hadday nooshaana ilaahay i baryaan dhihi karaa ayuu kuleeyahay hadday haddaa saas dhihi karta baa su-aal loo weydiisi waaya marka masalada diiniga nacam masaa-isha shaafici iyo axmed bin xambal isku khilaafsan yihiin ama maalik iyo shaafici maa kasoo b nebiga maa kasoo bayaansati haddaa run sheegeysa wuxuu yidhi marka iyaguba saas wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah waclam ogow ana hadihi shubha athalaatha saddexdan shubho aan kasoo jawaabnay hiya akbaru maa cindahum agtooda waxa ahaaday kuwa ugu weyn waay saddexdaana ugu waaweyn waxaay kaala daba wareegayaan khuraafi intaanu kaala daba wareegayaan sida qaalibka waclam ogo ayb laakiin hadda waxaa iska jiraba kuwa hadda aan dana badanba waxaad moodaaba eh, inxilaal diiniya oo ku dhacayba oo caadi nabiga ugu been abuuranayo calayhi salaatu wasalaam markii wax laysku qabtaba oo og yahay yani mas'alo sanad ka hor uu qiri jiray nebigu inuunan xadiidkiisa uunan kusoo aroorin ayuu wuxuu kuleeyahy maanta nebigaaba sameeyey nebigaa yeelay buu kuleeyahy nacam xagee xageed ka keentayna kuwo axaadiis oo shalay yaqaanay buu haddana kuu keenaa nacam walba xataa yani mid midkan waa iga maqnaa miduu dhahaaya ma aha mid uu shalay yaqaanay buu keenaya nacam kutubul islaamna aan hadda waxa uu u daliishanaa lagu laba unbay mid tahay haddaa aragto yani baxdigu haddii baxhigu laba u baahan yahay nas musadaqa iyo naqli muxaqaqa naqli musadaqa iyo wuxuu u baahan yahay baxhi muxaqaqa oo waxaa weeyaan naqligaaguna waa inuu saxiix yahay waxa aad u daliishanaysa daliilkaaga iyo madluulku inay ismudaabaqeeyaan yacni inay iskeenayaan isku yacni saxan yihiin ayb haddaad laakiin wax kale daliishatad wax kale meel kale ka keento waa mashaakil weeyaan taas oo kale ayb nacam marka wuxuu yidhi waclam ogow ana hadihi shubaha halaatha saddexdan shubahood hiya iyadu akbaru maa cindahum agtooda waxa ahaaday kan ugu weyn waayo fa idaa carafta haddaad garata an allaha alla wadaxahaa inuu caddeeyey fii kitaabihi uu ku caddeeyey wa fahimtahaa aadna fahamto fahman faham jayidan faham xoog badan famaa bacdahaa wax ka dambeeya aysaru minhaa waaba kasii fudud yihiin uu ku yidhi nacam ayb marka ahlu bidco ama dadka yacni khuraafiyiintaha wax kale kuma nacayaan sheekhan yani mualifka kitaabka had waxaan hadda aayaad ahayn miyuu sheegaya waa ujeedaa nacam aayaad unbuu sheegaya nacam ma rabaan iyaga waxaas marka nacam marba meel kale aadaya nacam waxaa kaloo iyadan in la baraarujiyo mudan waxay leeyihin aayaadka qaarkood annagana looma daliisho kara sababta ah waa maxay mushrikiintay kusoo degeen ee aayad mushrikiinta kusoo degtay sideeda waxaa la yidhaha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababku waxaan uu ku yimid lama fiiriye wixii noocaasoo kale leh yacni sababta laguma gaar yeelo cibradu waxaa weeyaan waa cumu caam waay wixii sababtaasoo kale lehayna caam ku tahay haddaad adiga sababtii oo kale la timaado caam bay kugu noqonaysaa mararka qaar waxaa dhici karta aayad gaaladii kusoo degtay in qof muslima loo daliishado loona jeedin inuu isagu gaal yahay waa dhacdaa iyada laftirkeeda oo meel un ay shabah uu ka dhex dhaco labad labada waxaa ka mid a qowluhu tacaala alla uu yidhi wa kaana alinsaanu akhara shayin jadala insaanku inuu dood badan yaho aayaddaa ku sheegay aayadda annadr ibnu xaari bay kusoo degtay annadr ibnu alxaari ayay kusoo degtay oo mushrikiinta ka mid ahaa waa ogtihiin xadiidkii bukhaari uu warinaya nabiga caleyhi isalaatu wasalaam intuu cali iyo faatimo u yimid yidhi marka alaa tusalliyaan miyaynan tukanaynin waatay marka ay yidhaahdeen cali uu yidhi inamaa anfusunaa biyad illah nafteena ilahay gacantiisay ku jirtaa markuuna toosiyaan toosaynaa marka nebi inta sii jeestay asagoo boodihiisa garaacaya yidhi wa kaana alinsaanu akthara shayin jadala marka cali miyuu gaalaysiina nebiga ma gaalaysiinin laakiin meel unbaa yacni waxaa weeyaan wuxu haddii nooc shabaha hadduu doono haba fogaado haddii uu jiro waa la iskugu soo qaadan karaa tusaale nacan soo ma garan taa iyadoo dadka muslimiintan laakiin haddaad adigii shirki samaynayso bal aad ka dheeraysayba mushrikiin alcarab tahaayaadkii gaalada ad waaba kugu soo degayaan waa kugu degayaan korkaaga soo ma garan maxaa yale qofkaas waa mushrik saas kale yeelaya qof daarul islaam ku dhashay oo aaminsan koonka owliya maamusho oo dhulkii cirka waxaa dhulka waxaa fidiyey afar nin oo saddex soomaali tahay kayfa yakuunu musliman kaasoo kale naco kaas soo muslim ku noqon kara waxaasoo kale ynam marka waxa uu yidhi idaa carafta hadaad garata an allaha wadaxahaa inuu ku caddeeyo fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku dhex caddeeyo fahimtaha aada fahamtay fahman fahm jayidan xoog badan famaa bacdaha waxa ka dambeeya aysaru minha waa ka fududaan badan tahay fa in qaala haddii uu yidhi hadduu yidhaahdo ana laa acbudu ila allah anigu caabudi maayo ilaa allah maahane anaa laa acbudu caabudi maayo aniga ila allah allah mooyaane wa wahada liltijaa'u magangalkaan ilayhim iyaga xaggooda aan magan galo wa ducaa'uhum baryahooda aan u yeeranayo baryayo laysa bicibaadatin laakin cibaada ma aha makaa yeela ana alla keligiisaan caabudaa oo qof muslimaan ahay laakiin sheekh cabdulqaadirow oo kale haddii la yidhaaha nidahaas iyo dhawaaqaas marka kurbo iyo shiddo lagu jiro cibaada ma ahan uu ku yidhi oo aan u badan yihiin dadka taas oo kale tanaan cibaado aynu kuleeyahy marka idan laba <clears throat> laba jaanibba u kala qaado kuwa waxay kuleeyihin kuwa wax barbartay oo xoogaa wax akhristay waxay kuleeyihin nidda cibaado maba ahaba yaa sheekh cabdulqaadir yaa rasuul allah maba ahaba ducada maba aanay kuleeyihin taas nacam xarfu nidaa aan la imid iyo cid loo dhawaaqo bis maxaa kalan sameeyey haddaad saas wax ku shirki waayo dhahdana waxaa ka dhalanaysa qof markaad u yeerayso yaa maxamed aad tiraahdo kaalay inaad adiga ku gaaloobaysa adigana nacam hadda nimankaas lababa waa burinayaan markaa qof u yeeraysa isagaaba sheegayo qof baan kaale inaan dhahan rabaa qur-aankuna waa ka buuxdaa taasoo kale nebiguna waa dhihi jiray yacni waa isticmaali jiray laakiin waxaa la rabaa in la ogaado war nidaha dhawaaqa yaa yaa ya allah cibaado ma ma yahmase ma aha haddaad ilaahay ka leexisana cibaada aad cid kale u samaysa ma taha mase ma aha way tahay qur-aankay ku caddahay oo alla subxaanah wa watacala duco waay duco weeyaan ducaduna waa cibaada oo allah subxaana tacaala wuxuu yidhi wa nuuxan idin aadaa min qablu fastajabnaa lahu nuux xus id naadaa min qablu marku dhawaaqay id naadaa baa layidhi naadaa waa dhawaaqaa layidhi markaasu alle muxuu yidhi fastajabnaa lahu waa ajiibna duca sooma waxaa la ajiibo idan marka nuux qowluhu uu yidhi yaa allah ama yaa rabbi ou dhahayo waa du waa duco wanaadaa nuuxun rabbahu faqaala rabbi ay yaa rabbi weyan moogtahay ina bnii min ahlihi waina wacdaka alxaq waanta axkamu lxaakimiin ilaa yacni iyo qowluhu tacaala wzakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan waanta khayru lwaarihiin nidaha marka isaga waxaa waa niduhu waa waa ibaa waa duco ducow noqdaa haddii siyaaq aad ku siyaaqa aad ku keenaysa naa adoo dhibaato iyo xaalad xun ku jira hadaad tiraha yaa fulaan aad tiraahda dee hebelkaasi nin hadda ku ag taagan ood kaalay dhehayso dhawacaysa ma ahane waa qofaa gargaar ka rabto hadduu ku ajiibi marka hadduu alla alla yahayna de waa ku ajiibayaa alle oo ka alla dhahay aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah hadduu da ilaahay keyrkii yahana mma ku ajiibayba na mana ku ajiibi karo oo qowluhu tacaala wladiina tadcuuna min duunihi waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qatmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka mitlu lkhabiir marka allah subxana wa tacala uli marka nido horta yaa hebel ma ahan baryo ma ahan khalad waa waa duco walidaalika istiqaahaday ku daran kutubu naxwi yani nudbada iyo istiqaaada iyo yani baabunidaa ay kusoo daran baabulmunaadaa bay guntaayaan markaasay waxay sheegayaan marka munaadihii istiqaaadii nudbadii iyo waxyaabahaasay ka hadlaan soo ma garanin ayb marka istiqaaana waa maxa waa dalab lqawth waa duco waayo oo khaas ah weliba ducaduna adducaa huwa alcibaada ayuu yihi nabigu sala allahu alayh waali wasalam saasay marka iska jira tan kale marka Eh, marka qofku wuxuu u baahanaya marka ducadu inay cibaado tahay in loo sheego istiqaasadu inay cibaado tahay in loo sheego wa u baahanaya taasuu sheegaya marka nacam oo waxau yihi marka faida fain qaala haddii uu yidhaahdo ana laa acbudu ila allah anu caabudi maayo allah mooyaane cid kale wahada liltijaau magangalkan ilayhim ayaga aan cuskanayon magangelayay wa ducaa'uhum baryahooda laysa bicibaadatin cibaado maaha faqul lahu waxaa ku tiraahdaa anta tuqiru ma qiraysaa adiga an allaha alla farada caleyka inuu kugu farad yeelay ikhlaas alcibaadati cibaadada horta inaa alla barax tirto wahuwa xaquhu xaqa alle inuu yahay caleyka adiga uu kugu leeyahay taa ma ii qiraysaa horta fa idaa qaala haddii uu yihahda nacam haa waxaad tidhahdaa ko eh, war horta ma qiraysaa in alla uu kugu farad yeelay cibaadada in isaga loo barax tiro alaa lilahi diin lkhaalis ilahay cibaado barax tiran bo ayuu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ma qiraysaa taas xaq alla iyo wahuwa xaquhu calayka xaqiisa adiga dushaada uu kuleeyahay inay tahay ma qiraysaa xadiidkii mucaadi ku jirtay saxiixeynka xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a fa idaa qaala nacam haddii uu yidhahdo ha waa qirayaa haddii uu yidhaahdo faqul lahu waxaad tidhaahdaa bayin lii iyo caday hada aladii midkan faradahu allahu calayka alla uu kugu farad yeelay waxaan alla uu kugu farad yeelay cadday iyo caddeeyo maxay yihiin oo dushaada waxaan ku farad wa huwa ikhlaasu lcibaadati cibaadadu alla loo barax tiro weeyaane ikhlaasu lcibaada ii sheeg bal marka waa yahay wa huwa xaquhu xaqiisana ah caleyka adiga korkaaga uu ku leeyahay ayb muxuu kuu qoraa marka meeshaa ka fain kaana laa yacrifu haay fainahu laa yacrifu lcibaadata saasuu dhahaya fain kaana haddii uu yahay isagu laa yacrifu midaan garanaynin inuunan garanaynin alcibaadata cibaadada walaa anwaacaha anwaacdeedana uu garanaynin fa lahu u cadday haddaan cibaadadii aqoonin anwaacdeediina ounan garanaynin u cadday marka fabayinhaa lahu u cadday biqowlika ugu cadday qaala allahu tacaala alla waxau yihi udcuu rabbakum rabbigiin caabuda ama barya u qeyshada rabbigiin caabuda barya tadarucan mutadariciina idinkoo isu bihin bihinaya ilaahay subxaana wa tacaala oo u tadarucaayo wa khufyatan khaafiina yani idinkoo qarinaayo idinkoo wa khufyatan iyo yani qarsoodi idinkoo qarinayo ducadiina ayb faidaa markaa saa alla u barya udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan idinkoo isu beenbeenaayo wa khufyatan idinkoo markaa qarinaayo ducadii hoos u dhigayo qarsanayo maxaa yeele taasaa ikhlaaska u dhawaansho badan riyaagana ka fogaansho badan istustuska alimaam ibnulqayim juska saddexaad badaa'icu lfawaa'idka idcuu rabbakum waa ku dheeraanayaa yacni fawaa-idda ku jirta yani ducada hoos in loo dhigo iyo waxaabaas dhan xadiidkii saxiixa kusugnaa min xadiidi abi muusa alashcarina wuxuu ahaa ayuha nnaas arbicuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba ayb waxa uu yidhi marka fadad marka kor qaadaya dikriga iyo marka dikrigu xaalad qofku cabsi uu ku dheehan yahay inuu hoos u aqriyo cabsi ku dheehan yahay faidaa aclamtahu haddaad ogeysiiso bi haadaa kan cibaadadii iyo waxa aad ogeysiiso faqul lahu waxaad tidhaahdaa marka ood aayaddaana ku dul akriso tilmaamaysa ducadu inay cibaado tahay faqul lahu waxaa ku tidhahdaa hal huwa cibaadatun lilaahi tacaala baryuhu ma yahay cibaado alla uu leeyahay subxaanahu watacaala falaa budda waxaa qasaba an yaquula inuu yidhahdo nacam haa waducaau ducaduna min alcibaadati bay ka mid tahay xadiidkii nucmaan ibnu bashiirna saasuu sheegayey adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado ayb falaa budda an yaquula waxaa qasaba markaa inuu yidhaahdo nacam haa wاducaaءu ducaduna min alcibaadati cibaadada ayay ka mid tahay faqul lahu markaa waxaa ku tirahdaa idaa aqrarta anahaa cibaadatun haddaad qirtay inay cibaado tahay wadacowta allaha alla aada bariso leylan wanahaaran habeen iyo maalin khawfan wa damacan aada ku bariso adoo baqayo oo damcayo waxa naxariista alla damac kaaga jiro uma dacawta aad bariso fii tilka alxaajati xaajadaas dhexdeeda nebiya nebi aada bariso ow hayrahu ama hayrkii aada bariso hal ashrakta fii cibaadati illaahi hayrahu ilaahay cibaadadiisa cid kale ma la wadaajisa mase lama wadaajinin ila waad soo qirtay ducadu inay cibaado tahay maogtahay haddaad alla bariso habeen iyo maalin laakiin hal mar aada ugu dartay xaajada dhexdeeda nebigan aada soo kusoo dartay ma ma cibaadada cid kale ma la wadaajisay falaa budda an yaquula nacam qasab xaa inuu yidhaahda haa ayb marka intaan ku joogsanayna insha allah billahi tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam